guriguri ku duway gacangacan sugtiyo gafgaf lagu sixiyo godobgodob dhashiyo talawada guracan gacal kala lumiyo geedgeed ka baxay godingodin ku taal gadowyay isku maran habeen wanaagsan saaxiib yaal waxaad kusoo dhawaataan barnaamijka xog warays idaacadda kulmiye ee magaalada muqdisho isbitaalka takhasusiga ah ee soomaali suudanes sida uu hore ugu guulaystay saddexda sane isku xigta abaalmarinta isbitaalka ugu fiican soomaaliya ayuu u hantay quluubta bukaanada soomaaliyeed waxay heleen baaris qalliin daweyn iyo talooyinkii ay u baahnaayeen mar kale habeen wanaagsan saaxiibayaal waa habeennimo khamiis ay sii bixayso jimco ayaa soo gelayso taariikhdu waxa ay ku beegan tahay afar bisha sideedaad ee agosto labada sannadda qodobada caawa barnaamijka xog waraysi aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah wararkii ugu dambeeyey ciidamada xoogga iyo dadka deegaanka oo caawa ku sugan duleedka degmada ceelbuur ee gobolka galgaduud iyadoo maanta dagaal culus ay kula galeen xubna ka tirsan al-shabaab haddaba waxaan eegi doonaa halka ay ku sugan yihiin caawa ciidamadu iyo howlgalladii ay saacadii lasoo dhaafo fuliyeen qabashadii karikaankaasi ciidamada xooga dalkay ka wadayeen waxay uga sii gudbeen dhankaas iyo degmada tacaweyne albuur waxaawayaan qaali ku fadhinaa degmada albuur aanu jeenaynaa inaan u galno halkaasoo ah taargetka ugu weyn waxaa sidoo kale caawa barnaamijka ku maqli doontaan taliska ciidamada xooga dalka waxa ay sheegeen in waqti dheer ay qaadatay dagaalka lagula jira al-shabaab markana la joogo xilligii lasoo gabagabay lahaa waxaa sidoo kale caawa barnaamijka ku maqli doontaan maamulka gobolka banaadir waxa uu digniino ka soo saaray guryaha aan la deganeyn iyo garaashyada ku yaala deegaanada iyo degmooyinka dhaca daafaha magaalada xilli lagu eedeeyey in goobahaasi laga soo tuuro hoobiyaal mararka qaar lagu garaaco xaafada ka mid mida ah muqdisho in lala wareegi doono ay maamulka gobolka banaadir sheegeen gurigii lagu arkaa falalka amni darra in qeyb ay ka yihiin waxaa sidoo kale caawa barnaamijka ku maqli doontaan ra wasaaraha xukuumadda soomaaliya waxa uu ciidamo saraakiil iyo saraakiil xigeenno ah oo ugu soo xirayay tababar uu kula dardaarmay inay u diyaargaroobaan dagaalka ka dhanka al-shabaab oo ka socda qeybo badan oo dalka ka mid a ah. qodobadaas iyo qodobadii kale ee nagu soo korro intaa barnaamijka aynu ku guda jirno ayaad maqli doontaa saaxiibayaal xubintii kalamaan ayaa sidoo kale qayb ka ah gabagabadana waxa aad ku maqli doontaan islam soocan baan ahay eebow allahayo adiguna nagtaagcabdiraxmaan cabdulla rooble kays ayaa farsamaynaya oo mar kale xog warays ah saaxiib laba doolar ii tuur miyaanu mushaarku kuu soo dhicin war wuu ii soo dhacayoo waa liiga dhacay afkaday ma khasaarihii baad la dhiishay war haygu tiigsan damac baa i qaaday walba kiradii guriga ma iska bixisay waa laygu leeyahay korontadii iyo biyihiina waa laygu leeyahay biilkii qoyskiiyo waxbarashadii carruurtana waa layga sugayaa ma ilmahaagoo qadayaa shisheeya kaa qadeeyey sow wax soo kordhays ma lahayn nxbed waxba lagama kororsado isagaa kaa kororsaday mise hantiila ahaabaa maanta uu cayrteeyey yaa saaxib khasaara waa qabataa qof qamaar dheela gebigebi ka dheer guriguri ku dumay gacangacan sugtiyo gafgaf lagu sixiyo godob godob dhashiyo talawada guracan la lumiyo geedgeed ka baxay godingodin ku taal gadowya isku maran gacalkala lumiyo geedgeed ka baxay godingodin ku taal gadowya isku maran geelgeel la jira hagaag saaxiibayaal mar kulan wacan wanaagsan ayaad leenahay aynu ku bilownay gobolka galgaduud waxaa ka socda dhaqdhaqaaqyo xoogan oo ciidamada xooga dalka ay wadaan waxaana maanta ciidamadu ay la wareegeen deegaanka dac oo qiyaastii sideed iyo toban jira degmada ceerbuur warka ka imaanaya gobolka galgaduud ayaa sheegaya in ciidamada xooga dalka gaar ahaan kuwa danab oo ay weheliyaan guutada cali bin abi daalib ay la wareegeen deegaanka dac oo hoostaga degmada ceelbuur ciidamadan oo maalmo ka hor la wareegay deegaanka wabxo ayaana caawa waxa ay ku sugan yihiin duleedka degmada ceelbuur ee gobolka galgaduud halkaasi oo ay ka wadaan miina baaris ciidamada ayaa maanta dagaal culus al-shabaab kula galay deegaanka dac oo ceelbuur u jira qiyaastii sideed iyo toban kilomitr waxaana ka dhashay halkaasi khasaare iskugu jira dhimasho iyo dhaawac oo dhinacyadu ay isgaarsiiyeen saraakiil ka tirsan ciidamada xoogga ayaa waxa ay sheegeen in khasaare xoogan dhanka al-shabaab ay gaarsiiyeen iyagana dhankooda uu yaryahay khasaaraha soo gaaray oo dhaawacyo oo kaliya ay yihiin cabdi fitaax cali xalane oo ka mid mida ah maamulka ceelgaras ayaan wax ka weydiiyey dagaalada ciidamada dowladda oo kaashanaya kuwa xooga dalka waan iraahday kuwa dadka deegaanka ay maanta kula galeen deegaanka dac xubna ka tirsan al-shabaab waxaana cabdi uu ka mid yahay saraakiisha dadka deegaanka ee halkaasi ku sugan maamulka ceelgaras ayuuna markaa qeyb ka yahay waxa uu iga waramay xaalka guud ee deegaanka dac oo maanta ay ku dagaalameen ciidamadu iyo haatan oo ay ku sugan yihiin meel qiyaastii toddoba kilomitir u jirta degmada ceelbuur ee gobolka galgaduud idaacadda kulmiye abaara tobankii saaca oo galabnimo ayaa ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed iyo kuwa deegaanka oo iskaashanaya aya waxay la wareegeen deegaanka daca hoostaga degmada ceelbuur ee gobolka galgaduud olka la qorsheysan oo halkaas cadowga loogu geystay hawgan jabaad xoogan ayaa maanta ka dhacay halkaasi ilaa sanadiisa ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed iyo dadka deegaankaa deegaankada sida ulehay deegaankaas ula wareegeen kadib qabashadii deegaankaasi ciidamada xooga dalkay kawadeegaan waxay uga soo gudbeen dhankaas iyo degmada tacaweyne albuur caaw eh, ayaan qaadiga ufadhinaa degmada eh, albuur aan rajeynayna insha allahu tacaala inaan saacada soo socno guudaha u galno halkaasoo ah targetka ugu weyn ee eh, dowlada federaalk ee soomaaliya ay ku hogsanayso labada degmo albuur iyo galhareeri dadka reer albuur insha allahu tacaala beri waxaan geenaya ina caawinimada ay dareemi doonaan cabdi fatax inaad dagaal kula gasheen kooxda deegaanka dac maxaa ka jira walaal koox ayay oo dooneysay inay haw ahaayeeto ay ciidanka qalqal geliyaan alab oo mid lagu yaqaanay oo sameeyaa deegaanada ama degmooyinka lagala wareegayo inay arbishaada ciidamada xooga dalka soomaaliyeed ka sameeyaan maadaama aysan awooda eh, ay leeyihiin iyo awoodda ciidamada xooga dalka iyo kuwa deegaanka aysan farbax digi diginayo waxay sameeyeen arbishaadii hadtana eh, la mariyey deegaankana san lodon ayaa lagula wareegay maxaa khasaaraha ka dhashay marka dagaalka walaalada anaga xasankeena wax khasaaraha naga soo gaarin ayagana eh, dhaawac iyo mid badan ay jirteen ayaa qaadkooda meesha kusoo aragnay marka dhaawacaas iyo dhimashadaas ayaa xaggooda jira runtii tirada ay tahana lama qiyaas karayo waa gartay dagaalka ayaa ku jira marka ciidamada qeybta ka ah howlgalkan oo fulinaya meeqay ka kooban yihiin walaal aada umahadsan tahay ciidamada waxay isugu jira saddex qaybood ciidamada xooga dalka soomaaliyeed qaybada kala duwan iyo danab iyo guutada cali bin abi talib iyo dadka deegaanka waxaad qabateen maanta deegaanka dac dagaal ayaana idinku dhex maray idinka iyo koox aad sheegtay inay arbushaad ahayd dagaalka meeqa saacadood ayuu socday qiyaastii dagaalo dagaal xoogan oo saacada socda ma ahayn ugu yaraan wax labaatan iyo toban daqiiqo udhexeeya ayay ahaayeen kadibna way iskaga carareen keliya ujeedkooda wuxuu ahaa dushaad iyo inay eh, ciidanka xooganta ah mm. eh, ay joojiyaan waana dacdooyin ay maro badan sameeyaan iyado eh, ciidanka xoog dalka soomaaliya dadka deegaanka ay ka taba yihiin dacdooyinkaasi ayay cagta mariyeen howlgalkii iyo ujeedkii hadafka ilaaliya meeshay gudbeen goorma ayay ahayd marka weerarkan aada la kulmaysaan oo kooxdeeda kusoo qaadaysa mise idinka ayaa ku qaaday oral waxay ahayd abaara tobankii saaca oo galabnimo ayay ahayd markii dee degmada deegaanka lala wareegayo ciidamada xoogga dalka soo galayeen albaabkeedii horeed waana diirnay gudaha ayaa magaalka magaalada u galnay baaritaano iyo xaqiijin ami kadibna ciidamada xoogga dalka soo dadka deegaanka kasoo gudbaya maxaad nooga sheegi kartaa deegaanka dac waa deegaan noocee ah sawir guud adigoo nooga bixinaya deegaanka dhac eh, waxa u dhexeeya deegaanka eh, wabsho iyo degmada facaweynee eelbuur waa meel istraatiiji u ahay kosha khawaarijta eh, al-shabaab ayna dadka deegaankaasi ay baada iyo dhibaatada ku hayeen iyo meelo badan oo dadka ay ka qortaan ayay deegaankani insha allahu tacaala dhibaatadii iyo dadkii ay ku hayeen ilaahay waa ka dulqaaday xilliga ilaahay dadkiina iyo deegaankana si wanaagsan ayay noo soo dhaweeyeen dowladnimada iyo neexawdana way gaartay eh, howlgalkan aada fuliseen inta aada wadeen maxaad ku aragteen inta deegaanada aada cagta soo marinaydeen walaalow deegaanada cagta soo marinay aan kala waregnay waxaan ku arkaynay eh, horumar la-aan ee dhanka bulshada sida eh, kaabayaasha caafimaadka waxbarashada dhan kastaba waa dad ay ka cuuryaamiyeen oo aad ka dareemaysid inay dadkaan ay ku jireen maxbiyad ay u geysteen kooxda khawaarijta al-shabaab waxaan rajeynaya insha allahu tacaala inay ka kabsan doonaan dowladnimada iyo neecawdnimada ay gaari doonto ee horumar la-aanta deegaankaas ka jiran ee inay ka bixi doonaan oo ay horumar iyo baraaro gaari doonaan degmada ceelbuur deegaanada kale ee ku hareereysan yaa ku sugan hadda oo gacanta ku haya walaal aada umahadsan tahay ologala balaaran oo san balaaran ayaa deegaanka degmada faaweyna ceelbuur lagula wareegayay ciidamadana dhamaan geesaadan ayay kasoo kulaalayaan hadaf anagu ugu weyna waxa ay tahay inaan degmadaasi aan kooxda khawaalida al-shabaab aan ka xarayna kadibna aan ugu tagnaa fariisamo iyo meel kasta ay kaga xigan yihiin bariga galgaduud ugu dambeyntii hadalkaaga maxaad kusoo gogbeynaysaa hadalkayga ugu dambeynta waxaan kusoo gabagabaynayaa dadka deegaanka iyo degmada eelbuur ayaan waxaan kula dardaaranmayaa walaalayaal in badan ayaad maxabiyeed ku jirteen oo aad xoolihiina iyo caruurtiina si qasaba loo askareynay xoolihiina la dhacayay horumar la-aan horumarna la-aan laydin geysan jiray walaalayaal dowlada soo dhaweeya la shaqeeya si aad horumar iyo baraaga ugaartaan cabdifataax cali xalane oo ka tirsan maamulka ceelgaras ayuu ahaa kana mid ah dadka deegaanka ee dagaalka ku jiro sidoo kalena qeyb ka ah dadaalada dadka ugu jiro in lala wareego degmada ceelbuur ee gobolka galgaduud ciidamada xooga iyo dadka deegaanka isgarabsanaya ayuu qeyb ka yahay ee ku sugan duleedka degmada ceelbuur ee gobolka galgaduud geelgeel la jira tahay gulufguluf ku tegay gigya gigisbedelay garyagarisirtiyey gelingelin ka daran garyagarisirtiyey gelingelin ka daran wanaag saaxiibayaal markale kulan wacan oo wanaagsan ayaa idin leenahay haddii aynu eegno markana taliyaha ciidamada xooga dalka ayaa waxa uu sheegay in xilligii ay soo gabagaboobi lahaayeen kooxda al-shabaab la joogo muddo dheerna ay dul saareed dalkan waxaana uu sheegay kulana dardaarmay ciidamada in ay eh, waajibaadkooda gutaan jaanis fiicanna ay haystaan iyagu kuwaas oo uu sheegay inay ka jaanis badan yihiin ciidamadii hore maadaama uu sheegay in dalka si wada jir ah kooxda haatan diyaar loogu yahay in laga xoreeyo marxaladan ku jirno marxalad culus oo kulul oo mataqaanaa dagaalka kuna socdo kal dambeedna ay tahay ayaan ku dhex jirnaa marka waxaan rabnaa haddii alla idmo wakhti dheer ayaan dagaalkan ku jirnay oo khawaarijta waxaan u malaynaa dagaalku wakhtu soo bilowda ilaa lix iyo toban sano ayaa la maraya hadda eh, waxay u muuqataa guusha maanta iyo eh, quruxda maanta ka muuqata iyo rajada muuqata waxa waaye nama soo marin muddadii labaatanka sanaha ee lasoo dhaafa nama soo marin eh, waxaad nasiib u yeelateen waxaad nasiib u yeelateen inaad noqotiin dadkii gebagabayn lahaa cadowga khawaarijta maqalkiisa dadkii gebagabayn lahaa inaad tihiin ayaa nasiibkeed aad yeelateen waxaan rajaynaynaa maanta sida aad maqlaysaan amaad ka warqabtiin nimankaasi khawaarijta waa baaba'een waa dhammaadeen waxaan rabnaa marka inta ugu dambaysa in laysraaciyo oo hadda dhulkii waa soo gaabtay waa in laysaga socon karaa soo hartay baabuur iyo qaadashadiis wax macnaa hadda ma samaynayso markaan inaad inta dhiman dhulkii waa soo yaraada waa soo gaabtay meel yaro halkaana laysugu socdaay u socotaa inay tagto meeshaas in lug loogu lagu socdo lug lagu tago gaadiidka la yska reebo in loo dulqaato daalka yar oo socodkaa loo dulqaato isagaaba dhammaaday haddee ciidanka maanta halkan jooga shan iyo tobankii sano ma helin awoodda maanta gacanteena ku jirta ama xag ciidan ama xag dhaqaale ama xag mataqaanaa ishaag imkaaniyaadka dagaalka lagu galo gaadiid ha noqoto rasaas ha noqoto qorya ha noqoto labadan biloodo ugu dambaysay waxaan helnay wax cadowga lagula dagaalamaan helnay waxaa muuqata annaguna waa ka faa'iidaysannay ciidankeenna sharafta badan leh waxay ka faa'iideeyeen gaadiidkaas iyo hubkaas aan helnay ciidamadeennu ma dayicin way guul ayay ku keeneen waxaan rajaynaynaa guushaasu marka dhammaystirkeediiy joogtahay inaan dhammaystirkeeda aan mataqaanaa aan lagu qadin ninka maanta ku qada ama aan ka qayb gelin maanta waxaa waay waa nin nin aan hooyadiisa dhalin waay marka hadda waad ogtihiinoo talihii guutadaa jooga saraakiishii ciidamadoo dhanaa jooga waa talihii qaybtaa isaguna hadda nagu soo biiroo noo yimid waxay ahayd markaas waa la dhaqaaqo hadda waaba dhaqaaqdeenoo waan arkayaa ciidankii qaar ka midu hujaa waa baxeenoo inay ku jiraan waan ogahay ay waddada ku jiraan idinkuna kolba waa ka daba tegaysaan inaan idiin ducayno E, guushiinnuna waa guusheenna e, guusha aad keentaan ayaan annagu macno iyo qiimo ku yeelanaynaa e, raggii annaga nala midka ahay ee naga horreeye waxawaaye waa waa waxbay meelay wax gaarsiiyeen meeshii ay wax gaarsiiyeen waad ka qaadeen meel meeshi ka qurux badanna waad gaarsiiseen saraakiisha ciidanka ayaa idin daba socota haddee waa ognahay ma haysatiin waxaad mudnaydeen gacantiina kuma jiraan laakiin in la gaaro waxaad rabtiin in la gaaro waxay ku xidhan tahay nimankan cadowga ah ee mataqaanaa na kala lumiye annaga iyo ehelkeenni iyo carruurteenni iyo deegaankeenna iyo dadkeenna na kala lumiye meesha hadday ka baxaan inaan wax alla waxaan u baahanna oo dhaqaalo ah oo mataqaanaa nolol ah oo sharaf ah inaan helayno ayaan aaminsannahay waana la hubaa inaan helayno madaxweynihii waa ogtiin juqdow ku jiraa hadda xildhibaanada inaad la yaabantihiina laga yaabaa saraakiisha waaba arki jirteene xildhibaanadii dhinaciina jiifaan maanta marka nasiib la heli kara maaha kaasi wuxuu ahaa taliyaha ciidamada xoogga dalka ibraahim sheekh muxudiin oo ku sugan deegaanka cali axmed ee gobolka galgaduud kaas oo ciidamo ka tirsan kuwa xoogga dalka iyo dadka deegaanka kula hadlayay isagoo markaa kula dardaaramayay inay markaa xilligii ay joogaan soo afjari lahaa kooxda al-shabaab qayb muhiimana ah ay ka qaataan gacalkala lumiyo geedgeed ka baxay godingodin ku taal gadowya isku maran gacalkala lumiyo geedgeed ka baxay godingodin ku taal waa hagaag saaxiibayaal markana haddii aynu eegno maamulka gobolka banaadir waxa uu digniino ka soo saaray guryaha aan la deganin iyo garaashyada dhaca waa deegaanada iyo degmooyinka dhaca daafaha magaalada ku yaala kuwaas oo uu sheegay in ay mararka qaar ee eh, kooxda al-shabaab ay ka fuliyaan falal lidig ku ah amniga sidoo kalena ay kasoo tuuraan hoobiyaasha lagu garaaco inta badan xaafadaha muqdisho waxa ay maamulka ay ah, digniina ka soo saareen goobtii lagu qabto in ay la wareegi doonaan maamulka gobolka banaadir waxaana awaamiir la faray degmooyinka iyo deegaanada maamuladooda oo ah in guryahaas laga warqabo sidoo kalena haddii lagu arko falaladiga ku ah amniga ay si toosa ula wareegaan una soo gacan geliyaan maamulka gobolka banaadir afayeenka maamulka gobolka saalax dheere ayaa ka warbixiyey awaamiirta soo baxday maamulka gobolka banaadir ku socoto dhammaan guddoomiyaasha degmooyinka iyo deegaanada gobolka banaadir ku socoto dhammaan hay-adaha amniga og taliska ciidanka ilaalinta deegaanka xamar wargelin iyadoo la fulinayo go'aamadii ka soo baxay shirkii uu guddoomiyey ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya mudane xamse cabdi bare labaatanka agost ee loogu hadlayay dardargelinta iyo xaqiijinta amniga magaalada muqdisho wuxuu maamulka gobolka banaadir diiwaangelin ku samayn doonaa dhammaan kow garaashada la isticmaalay iyo kuwa aan la isticmaalin ee ku yaalla magaalada muqdisho iyo goobaha lagu xaraysto gawaarida gaar ahaan degmooyinka iyo deegaanada dhacafooraha magaalada sida kaxda dharkeenley dayniile daarusalaam yaakshiid garasbaanley hiliwaa iyo gubadley labo waxauu maamulka gobolka banaadir diiwaangelin ku samayn doonaa dhammaan guryaha aan la deganeyn ee ku yaalla magaalada muqdisho iyo kuwa derbiyada ay ku wareegsan yihiin sidaa darteed waxauu maamulka gobolka banaadir ku wargelinayaa milkiilayaasha garaashada ku yaalla degmooyinka dhacafooraha in aan laga dhex fulin karin dhexdooda falal lidi ku ah amniga caasimadda sida in wax laga dhasoo dhextuuro ama lagu farsameeyo waxyaabaha qarxa milkiilayaasha guryaha aan la deganayn iyo kuwa derbiyada ku wareejisan waxaa loogu degayaa in dhexdooda laga fuliyo falal liddi ku ah amniga sida in wax laga soo dhex tuuro ama in lagu dhex farsameeyo waxyaabaha qarxa derbiyada ku wareejisan dhulalka aan deegaanka ahayn waxaa cidda milkiyadeedu iska leh lagu wargelinayaa in aysan derbigaasi ka dheeraan karin hal mitir si loola socdo dhaqdhaqaaqa iyo waxa dhexdiisa ka dhex socda si aysan u dhicin in laga dhex fuliyo falal ammaanka qalqalgelinaya haddii ay dhacdo in garaashyada ama guryaha aanu kor ku soo sheegnay ama deegaanada aan la deganeyn ee dhulalka derbiyada ku wareejisan in laga soo dhex tuuro ama lagu dhex sameeyo wax waliba oo carqaladaynaya amniga caasimadda waxaa lala wareegayaa gebi ahaan garaashkaasi ama gurigaasi cidda milkiyadda iskalena waxaa lala tiigsanayaa sharciga ugu dambeyn maamulka gobolka banaadir wuxuu shacabka soomaaliyeed gaar ahaan kuwa degan gobolka banaadir ugu baaqayaa in ay si dhow ula shaqeeyaan laamaha amniga islamarkaana culaysyada amni ee jira la soo wadaagaan laamaha ammaanka si loogu hortago dhagaraha loo maleegayo shacabka iyo falalka lagu qalqalgelinayo amniga caasimadda saalax dheere ayuu ahaa oo ah afhayeenka maamulka gobolka banaadir oo markaa abaamiirta maamulka gobolka kasoo baxday warbaahinta uu akhrinayay taas oo ku aadaneyd guryaha iyo garaashmanka dhaca daafaha magaalada ee aan diiwaan gashnayn in la diiwaan geli doono goobtii lagu qabto in looga shaqeeyo falalidii ku ah ammaankana ay dowladda soomaaliya la wareegi doonto waxaa sidoo kaleeto aan eegeynaa markana ra-iisul wasaaraha xukuumadda soomaaliya maanta waxa uu booqday xerada turkisom ee duleedka magaalada muqdisho halkaas oo uu ugu soo xiray saraakiil iyo saraakiil xigeenno tababar in muddo ah ay qaadanayeen waxaana uu kula dardaarmay in ay qayb ka noqdaan xoreynta dalka looga saarayo kooxda al-shabaab waxa uu sheegay ra-iisul wasaaruhu in ay al-shabaab ay falalidii ku ah ammaanka muqdisho ay ka geysato mararka qaar taas oo ay ku qarinayso guuldarrooyinka kasoo gaara ayuu yidhi furimaha dagaalka ee ciidamada xooga dagaalku ay kula jiraan waxaa sidoo kale ra-iisul wasaaruhu uu sheegay in dowladda soomaaliyeed ay shacabkeeda u siman yihiin al-shabaab xubnaha ka tirsan ciddii isi soo dhiibaysa waa soo dhaweyneynaa ayuu yiri ra-iisul wasaaruhu waana wiilashiinii ciddii nala dagaalaysana markaa waan la dagaali doonaa waxaana uu faray in ay la dagaalaan cid allaala ciddii kasoo waa kasoo horjeedo jiritaanka soomaalinimada iyadoo sidoo kale taasoo ku taagan fikirkii qaldanaa sida uu ra-iisul wasaaruhu hadalka u dhigay shacabka muqdisho ayuu sheegay inay kala shaqeeyaan laamaha maanka amniga caasimadda waxaan idinkula dardaarmayaa sida in badaniba ay hortay idinkula dardaarantay in aad si deg dega ugu howlgashaan isuna diyaarisaan in aad dalkiinna iyo dadkiinna ugu adeegtaan si daacad ah qaybna ka noqotaan dadaalada dalka looga ciribtirayo khawaarijta waxaad og tihiin in ciidanku yahay lafdhabarta amniga qaran kasta waana kuwa dhaxanta iyo dhammacda u taagan uguna taagan difaaca qaranka waana hubaa in aad wax weyn ku soo kordhin doontaan howlaha ay dowladdu waddo ee xoraynta dalka waxaa laydinka doonayaa in aad isugu diyaarisaan sidii aad qayb uga noqon lahaydeen jihaadkaas farducaynka ah ee lagu difaacayo madax bannaanida iyo jiritaanka dalkeena sharafka dadkeenna iyo koryeelidda diinteenna suuban taasoo u baahan juhdi iyo dadaal dheeraada mudanayaal iyo marwooyin dhammaan dadka sharafta leh ee ka soo qayb galay munaasabadan barakaysan aniga oo u hambalyaynaya dhallinyaradeenna maanta halkan loogu xafladaynayo oo carbiskooda ku soo dhammaaday muddo dheerna halkan soo dadaalay ku guulaystay si gaarana ugu sii hambalyaynaya wiilasha kaalinta hore galay dhammaantoodna u hambalyaynaya waxaan xusuusinayaa in ay tahay maanta maalin taariikha oo waddankeennu marayo waxaad ku soo biirteen ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed ood nasiib ugu yeelateen maanta inaad garaajuweyd garaysaan ood kulliyaddan sharafta leh aad ka garaajuweyd garaysaan ayada oo laga adkaaday cadowgii oo waxa dhimani uu yahay israacis waxaan mar kale idin leeyahay hambalyo waxaana hubaa sidaad idinkuba ballan qaadeen ku dhaarateen inaad diyaar ugu tihiin inaad dalkiinna difaaci doontaan shakigagama jiro in aad wax weyn ku soo kordhin doontaan si aan horu sheegay dabarjarka lagu hayo iyo in dadka laga nadiifinta lagu hayo khawaarijta ee dalkeena lagaga nadiifinayo ra-iisul wasaaraha xukuumadda soomaaliya oo maanta xerada turkisom gaaray halkaas oo ugu soo xirayay tababar saraakiil iyo saraakiil xigeenno ka tirsan ciidamada xoogga dalka oo ka qalin jebiyey kuliyadda turkisom ee magaalada muqdisho gacalkala lumiyo geedgeed ka baxay godingodin ku taal gadowya isku maran eeg saaxiibayaal xog horeysi aad maqlaysaan qaybka ugu dambeeya barnaamijkeena ayaan isla sii gaaraynaa markana waxaad ku soo dhawaataan xubintii kalamaan waddani maxay kula tahay xalka soomaaliya afariyo nusafadaan war adna midnimada soomaaliya waa muqadas adna maxay kula tahay now war annagu horanu goonee aqoonsi baan doonayna adna habartayni ninkii arooso adeerkayna leewaaye war adna maxay kula tahay dowlad dhexe oo sal adag oo adna yaa minay xamar xisaab ku jirin waxaan dhihi karaahe adna maxay kula tahay boowe aa federaal inaa adeeray adigana qoondada dumarku waa geedka go'an war bal dadkan eega oo xaggeen loo kala socdaa war maxaad ula yaabaysaa dadku waa kala maane ow duceeyey allay leedahay inkastoo nin geesiya ragu geed adeeg yahay dangarabka lala qabaan guri oodi maayewar dagaalka khawaariijta soomaali iyo ajanabiba madaxweynaha waa ku garab taagan yihiin warwal mooshiidin wejiga lamaad ee dagaalka lafta garan buruntiinnagadii ma soo fiiriye aryadhaha waxgedgadi waxa kula gadoomeenaa la yidhiye intay salaadu iska qabala'dahay ar abdulow lambisdoofade lankisidii fadawna kankala ma fadaw waxaan ka maqli jiray shabaab iyo waxay taagan tahay maanta shacabkiiye wax kaloo la sheegaaba waa sheeka baralay warba wadikada ganacad sidaa ku heli war xarumo badan oo ganacsiyo boosaasa ku yaal waxay u xihan yihiin la yidhaaha mar daacishka soo baxay dekada garaab miyaa rabtiin mayle ulaasantaasabka filana warimadayw deni doorasho kaagama baahna abaalaaw abaalaawega meega deni afadaana deni afadaanun la hayni waar walaweyne madaxweyne deni hadda ka hor yaday ku tahay madaxweyne xasan shiikh iyo raysul wasaare xamsaa hadlay kadib taageero badan buu helay waa doorashooyinka degmooyinka qabtay garowena waa tuu dagaal ka riday dastuurkana waa kuu furto sidaan doona halayga dhigo waa tuu yidhi dee mar kalena iyadoo xaaladdu jiq ay ku tahay waa kaanti dhowrihii hadlay dee iminka dadkii oo dhan baa taageeray dee markaa wallaweyna idinkaa la shaqaynaya soo maaha wow dalka guushiisu waa dani dhaalimaya wuu badeli miyaadan maqal ahey ah, daraarow hididisaablaanga dhagaagee leeri dani doorashadii hore isagoo xaqulila dhaafsiiye bow goortanyaa ku haysta war bashiiroo miyaadan maqan maqal eh. nin keligii garamay eh. iyo nin dhulka gamay eh. midna ma gafo war mayn haysatolamba kutubyaina amna amaanka taaleeleerey war wallaweynay waxaan maqli jiray gari ma kaa baxsaa adiga ma ku gashaa adiga ma ku gaydaa adiga talo ma kaa godaa warwaaqla waxaad ka tagtay godob ruuxin laga galay gucashada madaaye ki galayna maba gashigu amaahde warba wayaa garamahaya war hadda shirkii gaalkacyo ma baaqday calaa kulli xaal waxaa la yidhi eh. ninkaad wax la leedahaa wanaag laga raadiyaa lamadii dhalasho wadaagdo dhahal wadaagdana wal'eri war kale ma aanay hanti dhowraha guud markuu leeyahay xeryihii ciidamada lagu dhisay dekeda garacad eh. maxaa ku jaban dan guud baa lagu qabtay eh. midda kale miyaanu ogayn in madaxtooyada galmudug ay xeradii ciidamada tahay hanti dhowraha markuu hadhowaada in laamugon gaalkaaii hamaran dhahoy halfujoyli amaray war madaxtooyada somalilanba soo sii moorgan deganaan jiray ubba weynaama hanti qaranba war bashiirow madaxtooyada buntlandba xero mala talibay salka ku haysaa baanahaye aamu miyaa ka dhacday war meelo kale ku waramaasana tarbuunkii dhomaaya oo jaalowsiyaad ninka doh wejari dada degan war xerihii ciidamada jidka warshadaha ku teersanaaba shacabaa degan aryaadhaha xere soomaali degtiiska lehere caasimada beesha lixaad ee xalan degan w haddii cadaalad jidho hadda handiloonaha laga rabaa inuu soo sheego war kalemaanay war ma haysaana weligiinna soomaaliyaad ku meeraysataane hogaamiyihii calooshadu shaqaystayaalka ruushka wignar warmagooja cadday soo galeen war higler amandheer ma bagtiine warbawa wignar waa tababari arsenaalaryaadhaha anigu ingiriiska waa aqaanaa figtanna minaad baqashiin waa dhibane warwarkan ha ku soo boodinin ee cuntakariyihii hore ee buutin calooshadu shaqaystayaalkana kadib madaxda u noqday ayaan dhoweydna yidhi ruushka dhan ayaan afgembinayaa waar miis casilay warwarkan waa kaawan yahe diyaarad qaas oo asagu lahaa isagoo wata ayay hal mara dhulka ku soo dhacdaa la yidhi sagaal qof oo la socotana waa la dhimataa la yidhi haddama buutina gantaal ku dhuftay ma reer galbeedka ku dhuftay waa laysku hayaa hadda odagaasna inay goosataa la sheegayaa kaabka caadiga ah baa gantaa lagu dhifta waaba samed ciidan sida war ninkaa calooshii uu shaqaystay ee finisheef la dhahayey isagiiyo kooxdiisu afrika dhibaato fara badan bay ka wadeen baa la yidhi waana burcad qowlaysataay oo waxay rabaan sameeya ruushkuna meel walbuu qaska kicin rabo u diraa baa la yidhi xasuuqyo fara badanna way geysteen baa la yidhi ninkan hadda ka hor isagoo qori wato cod laga duubayna wuxuu yidhi afrika reer galbeedka iyo xagjirkaba waan ka xoraynayaa marka afrika wuxuu u mareeya inu malaynayaa gobol ruushka ka mida war usoo gorugow haddiiba lahaduubay algaayda ama ku tirsanay aryaadhaha nin weynoo calooshiisa kaliya u shaqaysta xaal lagala waramaa hor alla duur ismoodow heedhe cayayaan raggiyow heedhe cashar iyo tusaalaan idinkaaga baahnayn jari warwalla weynay garan maysaane madaxweynaha somalilan muuse isaguba ruushku wax ku soo bartay warba wadani dimuqraadiyaddu soo bartay ruushna wax xiriira lama leh war bashiira wuxukunjeclida xaggee ku soo bartay bowtaas waa astaamaha afrikaanka dhabtaa lagu garto war kalemaane war ma haysaane tigtok haddaad isticmaashaan wasiirka isgaarsiinta iyo tiknolojiyadda ku dhawaaqa naw waar maxaanu ka sheegnaa kaasi kii madaxaana furoon jiray miyuu ahaa war wasiir madaxaana furoon mar kale soo gabyey maxamsuu ku dayday iribtiisdanban fiirin aagilme ulhayey mabafadaano erey aryaadhaha ra'iisul wasaare xamsa waxa uu yidhi waa dhintay waa baxsaday war dad falan baa tihiino waxba laydinma sheegi kare wasiirka isgaarsiinta iyo dhallinyarada tigtog way isbarteen waxayna dhaheen haddaan horey kuu baran weynay haddaan ku barannay aan kala gar filin ay ka sameeyeenna waxay dhaheen fayskaaga xitaa baan haynaa hadda xubno baarlamaanka iyo golaha wasiirada ka tirsanna tillaabadii wasiirka way ka soo hor jeesteen madaxweynaha iyo raysul wasaarahana xaniga soo gaartay waxay sheegaysaa inay dhaheen sharci ha loo maro wixii la xidhayo hal qof go'aan iskama qaadan karee hadda sida ii muuqata waxaa iska cad wanikisbeed isagu ka hadal ma laho waa xidhan yahay telegramna taageerayaashiisu ma badna laakiin tigtok taageerayaal bay helo in la dhaafi doonay weegta war sargaalkii waana exbiidku wereeriyo qoryaha badan gatay maxkamadda ciidamada qalabka sida ayaa shan sana waa ku xukuntay may asaasiyad ma la hayne warba qof kasta hadduu wuxuu raba joojinahayo hadda kale maana waxaa la odhan doonaa xanta madaxda ma sheegi kardhaan war bashiir dheerow ma jidho iyo waa jidha waysku qaba jidheen iyo dheegi jari ariyaa madeeyow dheegi jira iyo ma jidho meel heesugu keeni waan cabdullaw anigu intaan way dhaaftay war oradoo hanugu buuqna reerihiinnii qabo war kalamaan war ma haystaane maalin dhoweyd waxaa la qabtay gaari dumarkii shabaab qabeen iyo miinooyinba ku raran yihiin maxkamadda ciidamadana waa tala keenay dumarkii waa loo loo naxariisto waxaa lagu xukumay laba sano inaanay muqdisho ka bixin guryahoodana iska joogaan booliiskana la socodsiiyaan mar kasta xaaladooda darawalkii gaadhiga wadayna waxaa lagu xukumay saddex sanoo layidhi waa xabsi ciidan sababtoa ah wuxuu soo qaaday iskama fiirin baa la yidhi warbow islaamuhu odayaashii meeshay jiraaniin ma sheegeen war kuuya barrow ay ka soo baxeen haddaad tegi karto waar wallaweyne kuuya barrowna xaggay ku taal tukurag baalooshe war kalemaanay war ma haysiine sanadkii la soo dhaafa kumanaan ciidan la soo tababaray kuwii u dambeeyana ra-iisul wasaaraha khamiistii tababar u soo xiray warbowa kugu dambeeyey adaya bilaal ma loo bixiyey warmardhow jilib ayadoo boorka kacaaya fiirsho waal ceelbuur miyaa laga soo jeestay ceelbuur ku yaalay cidlalamaamani ceelbuur ku yaalay caynkiisa leeda warkaalgaalo walmooshidii berdigii ku yiil iisha baydhabo intuu guniyo baar bahay aleemuhu ballaarteen bahar saaf laamoodye warmadeeyow laftirkaagaan aqoona heesku wuxuu ahaa ceel buur allaahaayow ka dhig beerta raaxada ceel buur allahaayow balayada hareer mari war maxamed dalo waadna ka tagtay buugtii haddana sii ballaadhato bogsan weyday waalwalla weynay anigu waxaan soo xasuusanayaa beertii xurriyaday bara caafimaadiyo guri laysku banta baxsaay baxsanay hargaysaay kaa gudoonay baaqiwarwaaqlow haddaad daacad qabto maxaa ku saaray buurta gacan libaax waalmeel bayaali hungurijeeyaleeri buurta gacan libaaxe ku talbaydka raaxada miyay qoryo la fuuleen uba uu hadda ceelbur noogu kala baxay war dadkii waxay leeyihiin ka soo baxa magaalada keligan cidla ma joogi karnee aryaadhaha samigay cabdulla shabaabkaa raba dadka inay ku dhex dhuuntaan la yaabayna wuxuu yidhi ow dadkay horu daafi jireen daawa maanta ka dalbeen dadkay horu daafi jireen daawo maanta ka dalbeen fariimahaas iyo xubintaasi kalamaan waxay u dambeeyeen barnaamijkii xog waraysiod kala socoteen idaacadda kulmiye magaalada muqdisho cabdiraxmaan cabdulla roobla keysi ayaa farsameynaya intuu barnaamijka wada ku jiray intaa barnaamijka midlacayn ku kulmi doonna saaxiibayaal nabadgelyo dhulkaan bahnay dad is-aaminaa noqonay isku uudambaa noqonay isku aabba'aa noqonay

نعمة هذه إله abaartii hadhooraynaye durba aynigeen raacnay saakeen barbaan daafnay soocan e baan ahay eebbowow allahayo adiguna na taagi ilaahu